أنتيبا حيث اللغة العربية حلو إلى السيلان مالي إلى الشرع إلى حلو إلى السيلان الدم طبيعي يعتاد الإنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل حلو إلى اللغة العربية السيلان وحس على ليقنا حيث شرعية إلى حلو يقنا يجيب socda oo dhaweeciya oo markaas ka aada yeesho inuu ka yimaado gabadhan awqaad macluuma oo la garanayo weligaasna markay qaangaadho ama daha ku qaan gaadho ama dhiigaada ku qaan qaangaadho iyadoo qaabiliyatihaa lilxamli markii inay u qaado aan rakidi karo oo waxaa weeyaan bacda alxayd bay badanaa sida qaalibka ah ayuu markaas waxa weeyaan imagaloonka waxgalaan ama imagaloonka markaa furan weeyaan waaya alxadiidu taasic wathalaathuuna xigmad baa ku jirta oo kamid yahay dhiigaas ilaahay subxaana watacaala naxariista iyo xolaha uu siiyey dadka ayay kamid tahay waayo dhiigaasi markaas waxa weeyaan ilmaha caloosha ku jira baa wuxuu u yahay markaas waxa weeyaan qado u yahay ilmahaas markaas waxa weeyaan hadii markayna uurla hayna waxa faasigoo dheeraada weyaan marka dhiig dheeraada uu yahay markaas waxaa weyaan wuu imanayaa wax dheeraada hadduu iyadii oo kamid ahay markaas waxa weya hadduu noqdo dee marka inay kuwa xanuunsataa laga yaaba haddii iga waayo marka waxaa weya sida qaalibka ana gabadha markay xaamilo tahay waxa weya dhiigga xaydku kala yimaado ama markay wax dhiijinayso laakiin mar hadday waxa dhiigaasi wuxuu qabo u noqonayaa ilaahay qabo uga dhigayaa yaa cunto ilaahay uga dhigayaa ilmuhu sagaalkaa biloodu ku jira uurka ama inta uu ku jiro oo dhan waxa weeyaan qabo u noqonaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حذيفة قال سألت النبي النبي جيسي صلى الله عليه وسلم فقال وحيت لنا أن يستحاض على دور فراه صلاة ظهر مطاهر فأدعو الصلاة الصلاة بمكتبة قال وثور الله من إن ذلك سأسي أبغي واحد مير ولا كنت دعو الصلاة الصلاة كتب قدر آه قدر الأيام المهي قدر كوغا ما مالمها سيكون سيارها تحيدين فيه حيضات ما فيها ما مالمها بحيضة إن إن يرى وصليتك وفي رواية رواية الحيض وليست بالحيضة حيض معها نمس إذا أغمرت الحيضة فحيث سوق بلوك fatruki salaata salaada ka tag fa idaa dahaba qadruhaa salaada qadarkeedii markuu tagana faqsili iska meer canka xagaaga ama fa idaa dahaba markuu tago qadruhaa maalmaha qadarkiisu faqsili iska meer canka xagaaga adama dhiiga ka meed wasalli tuko marka xadiidku wuxuu laga faa-iidayaa macnaha uu faa-iideynayaa dhiiga xaydkaa inta iyo markaas waxaa waa ijmaacan qadarka uu socdana iyo maalmaha uu socdo maalmahaasna markaas waxaaweyaan way waxaa weeyaan salaadna tukamayso soonna tukamayso laakiin dhiig waxaa jira dhabar furana oo xanuuna xanuunabaa jira dhiig waxaa jira isagu dhabar furana oo xanuun isaga u keeno dhiiggaa dhabar furanka ah waa dhiig wax diyaar lahayn oo gabadha masalan awqaad macluuma ama mucayana oo la garanayo dhiiggaasi u jiro awqaadii marka uu ka soconayo waxa weya wuu dhaafay oo waxa weya waxaan xuduud lahayn masalan kasoo qaata dhiigga noocaasa waa nijaasa laftiisu laakiin salaad u deymayso soon u deymayso waxa weya waa sidaas weyaan marka nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yeeri waxaa weeyaan markaas waa xididku furtay e maqaxay buu nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam waxaad samaynaysaa markii hore maalmihii intii cishuu kaa socon jira xayrka intii baad deenaysaa salaada masalan kasoo qaad waxaa todoba maalmood wuxuu socon jiray iyadana dhiigooda istaagi waayda waxay samaynaysaa marka todoba maalmood bay kasoo qaadi in markaas waxaa weyaan dhiigii xaydkaa ah uu yahay toddobadaa bay salaada iyo soonka iyo deeni todobadaa cisho markii ay dhamaadaanna weli waxay iskada socdaan iskasii bilaaban weyaan laana waxan waa dhabar furan umada ahaba markaas waxawey dhiig caadiya ma ahaani waaya markaas saddex baa loo qaybiyaa dumarka dhabar furankaas uu ku dhaco imaa inay maalmaheedii garanayso intii maalmooduu ka soco jiray intii maalmooduu matalan ka soco jiray taqaano laba inay matalan waxaweyaan taqaano maya wa dhiiga calaamaadkiisa inay taqaano oo dhiiga calaamaadkiisa inay taqaano iyadaa labadaa midda garanayso maalmihii ma taqaano dhiigga calaamaadkiisa waxaasxaa ma taqaano waa sidee haddii dhiigga calaamaadkiisa aad garanayso oo dhiigga xalku waa bidilmadow oo mathalan waxaa weeye adag oo kulul calaamaadkiisa marka hadday garanayso calaamaad dhiiggaas calaamada noocaasle inta uu socdo ay salaadii soo xuliyeysaa laakiin maalmihii hadday garanaysana maalmahaas markii waxaa weeyaan inta ay bisha eh, inta maalmooduu ka socon jiro hadday garanayso intii maalmood bay doonaysaa markaas intaas marka dhammaata way sii wadanaysaa cibaadadeedii iyo waxeedii haddii layadaa mid wada garinay maalmihiina ina aqoon ina aqoon markaas waxa weeye wakti dhiigga calaamadiisi inaynan garanayn waxay sameynaysaa waxay iska soo qaadaysaa toddoba maalmood bay qadaraysaa toddoba maalmood unba waxay xukumaysaa oo bisha kamida ah, ama lix maalmood oo bisha kamida ah, in markaas waxa weeyaan oo markaas xadiga xay tahay yani sida qaalibka waxaa loo yaqaana habeenii maalbugu yaraan socdaa sooma habeenii maalbugu yaraan socdaa sida qaalibkaana waa toddoba maalmood ama lix maalmood weeyaan kadaalika markaas waxaa weeye sida ugu badanna shan iyo toban weeyaan marka aawamnama sheegay xadiidna ma sheegay sidaas laakiin waxaa lagu ogaaday atatabuc walistiqraa waxa la yidhaha istiqrahuna dee adilada la daliishado kamid yahay waa marka la dabagalo la dabagalo xitaa dhaafsiisan waa la soo waayay iswaba marka loo dabagalo marka nabigu sal allahu alay wasalam saddex bay saaa sheegay haddii markaas waxawey dhiigga calaamaadkiisa ay garanayo markaas dee dhiigga noocaasi markuu ka socda bay joojinaysaa salaad iyo soonka haddii ayna marka calaamaadkay garanayn laakiin maalmihii ay garanaysan maalmihii bisha ka socon jiray unbay markaas waxa weeyaan geynaysaa matalan toddoba maalmood haddii ka socon jiray todobadii maalmood markay e, e, dhammaadaan inta kale oo dhan bisha daahir bay iska soo qaadaysaa matalan saddexiyo labaatanka maalmood kale waxay iska soo qaadaysaa daahir lix maalmood hadduu ka socon jiray waxaweya waxay iska soo qaadaysaa matalan waxa weeyaan lixdii marka e, afar labaatan maalmood inay daahir tahay bishii toban maalmood haddii dhiiggaa iska socon jiray ee bishii labaatan maalmood daahirta iska soo qaadaysaa shan iyo toban maalmood haddii dhiiggaa socon jiray bishii inay shan iyo toban daahirta iska soo qaadaysaa haddii intaan la yaabo markaasoo kasoo ciqaab waxaa weeyaan maalmihii agarweyda calaamaadkiin agarweydo ee nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi fataxayaa bay fii cilmillaahi sabcata ayaaman wa sita ayaam waxaa isku xayd xukumisaa ilaahay subxaana watacaala ogaalkiisa ilaahay waa ogi macnaha waxaa iska soo qaadaa un ilaa toddoba maalmood sida qaalibka loo leexanaya qaalibku maadaama toddoba ama lix maalmood ahaa lix maalmood ama toddoba maalmood oo iska soo qaad oo iska xukun kadibna waxaa toddobaada markay ku dhamaadaan iska sii soco markaas waa intaa keliya laakiin fiqiga markaad murayso waa wax adag galaada waxbay soo celceliyaa waad yaabaysaa xumbaysaas kuu maleegaan waad kulyaawaraysaa markaas xadiid ahaan dhig markaa saddexdan baa loo qaybiyaa marka haddaad xadiidka marka saa u fahanto hadhi marka fiqiga waxba ku yeeliyaa waa iska fahmaysaa wixii intaas ku doodoonto baa kasoo dhexsaaraya bus socda marka marka hadayna garin manaha hadayna dhiiga calaamintana garnin waktigana ayna garnin waxaan maqlay aba culimo inuu weydiinayo oo leh macnaha xagga waalidka hooyadeed oo kale walaalaheed ay macnaha la xiriir la xiriir macnaha inta iyaga inta ka socon ka socon jiray intaas iyo cadad waa qowl jira laakiin waa taa waxay soo waskalaysaa haalib kalibay soo waskalaysaayo laakiin waa qowl jira waa qowl jiro oo axkaamta badanaa gabadha hooyooda la wadaagta haddaan axkaamta hooyooda gabadha badanaa la wadaagto markaas waxaa weya waa qowl jira in bal iyadana la fiiriyo hooyadeedii inteeda kasoo xoreeyey in la fiiriyo laakiin waa sida haalibka ah unbaa la fiirinayaa taa lafteeda sida haalibka ma loo fiirinayaa masalan hadda markii nabigu sal allahu alay wasalam yiri tazawaj alwuluud alwaduuda inuu mukaafirun bikum al-umara yowma alqiyaama dee gabadha ragga jecela dhalmada fara badan guursadoodayo dhayr dee raggeeda waa la garna laakiin dhalmada inay badiso gabadhani waxaa dad badan dhalayso isaa loo garo oo gabadha meesha ka socota lafahmay saa loo fahmi karaa dee waxaa weyi markaas waxaa weyi loo leexanayaa hooyadiid idiriid habadiid dadkoodaasaa la fiirinaya kuwaas waxoogaa hadii waxaa weeyaan labaatan labaatan ciyaalay dhalaan markaas marka iyadana waa loo rajeynayaa haddii kalena hawsha waa halis baan malay allah insha allah marka waxaa qowl jira sheekh waa sidaa uu jira waa suuragal weya طيب الله المستعان عليك الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن حاتم إن عليك الصحابة ولا يقدر فلا صلاة ظهر مطلع هدودا يا فأدعوا الصلاة صلاة بكتب قال وحيد اللامي إن ذلك كان حرق أرق وحيد ويان ولكن دعوا الصلاة صلاة إسكاتها قدر في الأيام قدر أيام مالها قدر كوي التي مالها كد كنت على تحيدين في حيدة فيها مالها دحريدا ثم اغتسل الميرا وصلي كفر وفي رواية وحيد ليس بالحيضة وحيد حيد معها فإذا أقبلت الحيضة حيث مرق سوق عبدا قبل في الصلاة صلاة إسكاتك فإذا ذهب مرق قدرها مالها قدر كيسي ama dhiigga haysaa qadarkiisi markuu tago faqsilu ka mayd calinka xaggaaga addama dhiigka usallii tukoon gabdhaha marka waktigaa nabiga la dhabar furay sallallahu alay wasalam waxaa yidhaahaa markaas waxaawaa shan iyo toban bay gaareen waktigaa nabigu noolaa salallahu alay wasalam shan iyo toban gabdhood bay gaareen baa la yidhaahaa fuqahadu sheegaan marka la dabagalo shan iyo toban baa lasoo ogaabay waxuu yidhaha waaya وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيل بس ولا دبر فري سبع سنين تدوسنا فسأله رسول الله يديسي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الناس فأمرها وأمر أن تغتسل إلى ميرته فكان الحياة يغتسل في ميرته بكل صلاة صلاة طيب قرأنا مرة صحيح قرأنا بإذن النجاس وياه مرة صلاة كستم يو إما يران mise inay u weysiisato maa ku waajiba mise salaad kasta inaad mawra u meerato waa waajib wayaan sida waa masalo khilaaf uu ku jiro weeyaan khilaafkaas waxaa weeyaan waxay ku tageen culimada dhagankooda waa waajib ay ku tageen jamaahuur ahlilcilmi oo salafka ay kamid yihiin cali bin iyo cabdullahi bn cabaas iyo caayisho iyo ilmo fara badan aimada abu xaniifiya maaliki iyo axmed ay kamid yihiin kuwa waajibba weyihiin waayo albaraacatu alasliya weeyaan waa alasl baraacatu dilla weeyaan marka asalku waa cadamuwujuud yidhaaheen haddii kale waxay kaga jawaabeen axaadiidta markaas waxaa weeyaan umuxabiban bikulli salaad kasta ay maarinayso iyada u baasamaysay eh nabigu sala allahu calay wasalam ma amrin salaad kasta inay meerato laakiin wuxuu amray keliya inay meerato ay markaas waxaa weeyaan ka meerato meerigaas markuu ixtimaali kaga isana maadaama dabarfurabkan uu dhiigga xaaskaana ku dhex jiro isaga laga gelinayay marka waxaweye toddobaadka ay kasoo qaado ama maxaweye dhiigga calaamaadkiisa ay garanaysa intaas markay dhamaatayna meerato amadii ay samaysana jamcu taqdiim iyo jamcu ta-akhiirba ay samayso xaajadaa dadka waa ujeedayso sidaas yidhaha eh, culimada dhawafka ilaha ku timiya sida raajixa inay u meerato waxaa weeyaan salaad kasta waajibku salaad kasta inaad ku u meerayso waajibku ma aha iyagoo baa lafdiga xadiidkaada sida laga fahmayo oo fa amara waxaa wuxuu amray an taqtasima inu meerayso fa kaanad iyadu marka waxay taqtasim likulli salaati salaad kasiba utay meerato iyadaa salaad kasiba meerayso isdhi marka wuxuuga marka taxadar ixtiyaad iyo xaadari baa gabadhaas waxay samayn keliya markaas waxaa weeye sayfullahdu sheegeen salaada waktigeedu sugi hadda waktigeedu markaas waxawey markuu sidaa u gaaro bay horeyeysiisan run markaas salaadii ku geli weli ha iskaga socda markuu salaada ku jirto hadday furayn karto oo booskay kasoo baxaysoo kale ay wax ku qaban karto oo kale ay wax xidhan karto oo kale waxaweye de way sameynaysaa markaas aduu kolba siday ku celin karto ku celin laakiin hadday celinba keliweydo dee salaadii way iska tukanaysaa abd casr markuu gaaro horeyeysiisan horan markaas waxay u tukaysaa saasoo kale ceshay wax lamida marka taas kaleen qofka waxawey kaagooda ka istaageen qofka kaagooda ka istaageen isaga markaas waxawey waxa u banaan isagana saas kale daawin xadafaa layidhaha markaaba wuxuu samaynayaa waqtigii markuu saa gaaro weysiisan horeybu salaada kasii gelayaa sidaas oo daraata goora istaxaabada waxaa kala banaan in ay salaadii waxaweyaan duhurka diga dhigto oo casrkiigiisa jamcu taakhiir ay samayso hal mar ay markaa weysiisato hal mar ay markaa sidaa ku wada tukato waxaa weeyaan kadaa ama ama casarkii hore usoo dhigto ay keento markaa duhurka oo jamcu taqdiim ay samayso intaas saas codana وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيث كنت وحانا أغتسل في مرة أنا ورجل ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الكرية كنانا لغدا يوم الجريد الجلال الله فكان وفاء يأمرني في أمره fa-atazir markaasaan gudisan jiray fayubaashirunii markaasuu ila ciyaari jiray wa ana xaa-idan anigoo xaa-ida wa kaana wuxuu ahay yakhruju kii soo saara ra-sahu madaxiisa ilaya xagga igu soo saari jiray wahuwa muctakifun isagoo ictikaafsan fa ansiluhu waanu meegi jiray wa ana xaa-idan anigoo xaa-ida a gabadha xaa-idadaa waxaa weeyaan qofkii waxaweeye waala seexan waala la jeedi marka waxay oran jireen qofna haday xaydkaa dhiigaasba yimaado yaan waxba laga cunin yaan lala seexanin ha laga fogaado agteeda waa laga ridaynaya liyaalooga dhawaashay daain laga salaamo mooyaane nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yiri isnacuu kulla shayin ila nikaax wax walba sameeya jimaac mooyaane odayada xaydle inaad jimaacda xaaraan warkaas laakiin dirka intiisa kale oo dhan haddii warqa waa caadi wax dhiba male mubaasharadana waxaa la yidhaahaa ilsaaqu lbasharati bilbashara min duuni xaa-ilin waxaa layidhahaa jirka iyo jirka kale laba jiri ay taabtaan wax maraana markaa inay dhexay waayahay allahu mustacaan caleyhi tukla وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيث كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوى يتكي في كل دلجيك سنة كل جغليسة في حجر لبتيدا وأنا حائض غني حائضة فيقرأ القرآن قرآن فأخرجه النبي صلى الله dhaftooda intuu iska seexdo uu qur-aanka akhrijiya nabigu sala allahu alay wasalam yayruux dhiba ah inayna lahayn baa laga qaadanaya marka gabadha xaaidana in markaa asxaabda waxba la cuni karo lala geeyi karo lala sheekayn karo wakaa markaa qur-aankii nafteeda lagu akriyo wax dhiba ah male markaas waayo gabadha xaaidada ah dhiiggii ka ka imanaya inbaa nijaasi iyada nijaasi hadde nijaas maaha ya waayo marka qowl waxaa jira imo daqiiqan inuu sheego oo wuxuu yidhaha markaas waxaa weeyaan gabadha markaas waxa weeyaan xaydada ah qur-aankana aqrina waa ka xaaraan buu yidhaahaa marka waxa weeyaan laakiin sidan qaajixa gabadha xaydada qur-aankana aqrin kartaa misma aqrin kartaa insana khilaafidiisadaas oo isku hayaa khilaafkaa ku jiro laakiin aimada badankoodu sida qaybo badan oo shaaficiyada keligana ay qabaan way aqrin kartaa bay dushay ka aqrin ah kartaa sifaysada xiqayn taa ku midaqaadeen friga yidhaaheen waana sida raajixa kulley damuujiidaya lala hayo sifaysaa xaqiiqata iska dheeri kartaa xataa shaafiyada qaybo kamid waxay yidhaaheen kitaabka qur-aanka laftiisa haddii qaxwi loo bindhigo meel haddii loo saaro geed ay soo qaadato geedkaasi kurigi kartaa yadaasi kurigeeda geedkaasi kurigeeda taasi waxaa الخبر زمان مفهوم الخبر في الشافعية مع مسؤول القضية اليوم إنه ما هو الشافعية إمكانية هاي إلى آخره التجارة حوالي حوالي إلى آخره واي الله الصحاب وعرفت كلهم وعن مهالة رضي الله تعالى عن وعن مهالة قال حيث سألت عائشة وجوه رضي الله عنها فقلت وحول ما بعد حيث الجبر حائط دعوة ما هي أرنتيلي فاستقبل الشام وشبك عوق بين الفاولة واستقبل بالصلاة الصلاة بينه وأنه وقال ابو حاتم حرورية أنت نوم خوارج جدع فيمح <laughs> فقلت وحامد لست بحرورية ما حأقري أخوارج منه ولكن أسألك أسألك في دين يعني فقال ابو حاتم كان وحوى يصيبنا في قد عذار فارقاسي فنؤمر وانا الأول جري بقضاء الصوم صوم مرقى صحيح يومنا مقدمه walaa mu'marna lama amri jirin biqaadaa'i asalaati salaada waa qadeeya marka ducaada ah waxaa kamid ahay gabdhaha fadhiifiyaadka ah oo aada markaas waxaaweya taabiciinta waaweyn kamid ah ee aadna markaas waxaa weeyaan fahanka badan bay ahayd taasaa waxaa weeyaan waxaa dhacda markaas gabadhaas waxay ahayd gabad aada u dadaasha aadna markaas waxaweyaan waxayna daran bay ahayd marka waxaa waxaa jirta eh, maslaxada iyo hadda gabadha xaydada ah ee salaada soo qabanayso waayo salaada makanajukadiisa ka horreyay laakiin soonka waa wax sanadka hawarganaya mayta marka waxaa weya soonka saay soo qabanaysaa waayo xataa haddii shayga markii ilaahay subxaana watacaala uu waajibiyo xikmada in la garto laazim ah shayga xikmada loo digayo xikmada loo waxiyo haddii la gartana waas haddii la garan waayna de waa in la tacabudiyo ilaahay baa garan subxaana watacaala marka laazim ahadana garatada waxba wuxuu ah kugu laazimaya mada ahada xayriyatu waxayna khawaardiyaa tahay xayradu meel waxay ahayd araa ku taalla ee qolada khawaarista waagi hore isku wareersameen ku bilowdeen bay ahayd waqtii nabigeed ay soo baxay sala allahu caleyhi wasalam qoladaas markaas waxaa weeyaan macnaa ayaa waxay aaminsan yihiin labadaba soo qabeen salaada see in tegi ku leeyihin dikreed النسبة لغلسة للجانبي فيه وقال مرتا الجانبي لغلسة للجانبي فيه وقفتها الشباب النوع ذنبي يليها الضوء قام أو دينتها وكان حيا المسيح waayo waayo mootahay xadiidkeena oo qaybo badan oo ka mid ah xadiidka nabigeena oo calayhi wasalaam marka xadiidkana markaas waxaa weeyaan qur-aanku xadiidka u maayo waayo qur-aanku intuu u baahan yahay xadiidka iyo xadiidku intuu u baahan yahay qur-aanka iska daran intuu qur-aanku baahan yahay daran u baahan yahay xadiidka wasidaas sababta ilaahay wuxuu yiri anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim marka dikriga iyo dikriga hadda la sheegaya weya lilaftiisa waa waxyigeenta waxaan kugu soo dejinay si aada ugu cadayso dadka waxa lagu soo dejiyo qur-aanka kariinka midda kale maxaa fasirada markii waxaan qur-aanka markii la fasirayo kolka ugu horeysa waxaa laisku fasiraa aayadba aayad lagu fasira sooma qur-aan baa qur-aan lagu fasiraa ayib waana kadalika leydi kitaabkiisa tafsiirka sidaa ku diyaarsan la yidhaaho daa albayaan fi tafsiir alqur'aan bilqur'aan la yaqaaneen sababta jannada marka waxaa weeyaan masalada marka laakiin markii darajada koobaad lagu yimaado aayad aayad lagu fasiro waxaa lasoo gelaya marka xadiidka nebiga sal slam xadiidkiyaa lagu fasiraya markaas marka salaada waa qiimu salaata baa layidhi waa qiimu salaata salaada eega sidii loo eegi lahaa waxaa weeya shuruudeedii arkaanteedii waxaa weeya waxyaalaheedii oo dhan si midooda hadda xogtaba wixii o dhan xadiidkaa sheegaya caddaynaya sooma laakiin sakaakasha sakada bixin baa layidhi sakada qaabka loo bixinayo iyo mid walba waxa ka waajibaya ariga wixii ka waajibaya laba wixii ka waajibaya dabaaqa ka arkeen laba waxaa ka waajibaya waxa weeyaan wafi lbaqarati waxa weeyaan idaa kaana halaatiina baqaraatan qamiicatu ma quraanka qur-aanka waxa weeyaan laba soddon bee afarta gaadho didyada lawajida ka waajibay makaarka ariga afarta markuu gaaro waxa ka waajibay markaas waxa weeyaan hawaka aragtay ariga markuu gaaro waxa weeyaan saddex boqol neefsa saddex boqol saddex baa ka waajibaya afar boqol markuu gaaro afar afar neefaa ka waajibaya ma aragtay jiro marka waxaa weeye macnaa si mujmala iyo si guduub u sheegaya marka mujmal iyo mubayin baa la kala yidhaha mujmalkaas waxa bayaaninaya oo cadaynaya sunada nabiga sala allahu alay wasalam waayo kitaabu salaati salaada hagurugtaan salaada xagga luqada carabiga adducaa baa loo yaqaanaa xagga sharcigana waa cibaadatun ذات أقوال وأفعال معلومة أو مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتصميم على لها ومرقى حيا عباده هذا الله هي فعل صاحبه ولي يقام لغنا بالله الله أكبر لغنا بميسره حيويا السلام عليكم وإجابة ذات أقوال وأفعال معلومة أولها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا أرقامها شيء اللغانية كان الإسلام كان صلاة الحلقة أرفع عيارة كرامة عيارة كرامة من جبريل بأنه سبيله ثم هي صلة جبريل بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بله تقاطي سبحانه وتعالى فاصل من خاص حوية اسمه ابن سينا يا سينا ابن سينا waa markaas waxa weeyaan markaa sida marka waxaa kaloo lagu tacriifiyaa aqwaal iyo afcaal muftataxati bitakbiir mukhtatabati bitasmiim maca niya aqwaal iyo afcaal muftataxati bitakbiir mukhtatabati bitasmiim maca niya baa la yidhaha salaada waxaa la waajibay marka sanadkii tobnaad ee madinideeda sanadkii tobnaad ee madinideedaa la waajibiyey باب المواقيت واختياش الزاوية مواقيت وجمع ميقات وياه وأنا الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه ووقت ولا حدده الصلاة لو تلقنا أو قام الخاص يعني مرفع أوقاته وقت الصلاة في الكريت فلية المرفع صحيح waa shan waktiyeya sooma oo salaad kasta waktigaasay leedahay ninka jamcinayana wakti markaas waxaa weeyaan waa saddex waktiyeya saddex waktiyaa maxay duhurka iyo casarka iyagoo jamcinayaa sooma sahrayu jamcinayaa subaxna waa keligiis saddexdaas weya markaa duhurka iyo casarka hal waktiyaa laiskaga soo qaadayaa maqribka iyo ceshii hal waktiyaa laga soo qaadayaa subaxina hadda laga soo qaada marka saddexdaas ka noqonaya وقف الجمعية قف الجمعية اللي عشان بين قضية سمع وما هو سؤال هذا يعني دخل مواقيت الصلاة بمتقامة أولا يحول وشرط ولا بعض شروط الصلاة وشرط ولا بعض دخول وقت وقت ينقى وعن ابي عمرو الشيباني واسمه من اسم سعد بن ياسر إذا قال في حدثني وحي شيخ صاحب هذا الدار صاحب هذه الدار دار طويلة وصاحبها وأشار بيد قعد سكون إشارة إلى دار عبد الله بن مسعود قعد سكون إشارة دار عبد الله بن مسعود بن عبد الله بن مسعود قال يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل أي الأعمال أعمال عمل كذا أحب منه كالكعب الله إلى حديث عز وجل قال يقول الصلاة على وقتها الصلاة وقت يدخله قلت وحول ثم أي وحكم إذا قال يحور برغل والدين لماذا وإلا لا صوت سبحانه وحالكم أي حقيقة قال الجهاد في سبيل الله كنت لا لجهاته قال وحين حدثني وحيرني بهم كلمات رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت هدان كزيارة البنا لزاد من زياد لها وما دام خلصي يجي لها مثل صلى الله عليه وسلم ويكر لها يوميان أبو عمر الشيباني سعد بن إياس wuxuu islaam waqtigii nabiga sal allahu alay wasalam laakiin nabiga lamuuna kulmin madiinana wuxuu yimid nabigoo dhintay sal allahu alay wasalam markaa wuxuu dhintay madiinuu ku dhintay toddobaad eh, sagaashan iyo lix markay jiray nabigu ahayd marka waqtigii nabigu islaamay laakiin nabiga wayna arag sala allahu alay wasalam saxaabigaha waa taaggeedi cabdillahi bin mascuud bin kaafil bin xabiib alhubani isna wuxuu ahaa muslimiinta qofkii lixaadee soo islaama buu ahaa ardalxabash iyo madiinada isugu hijirooda bay ahayd ورك النبي فيه صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم أبو حاتم يقول لك صحيح معلم معلمة وضك خير خبر الدولات هاي اللي يقول صلى الله عليه وسلم وحق النبي يريد يسره أن يقرأ القرآن غدا فما نزل فليقرأه بقراءة ابن عبد ابن أم عبد والقف حيا أي فرح ليس قرآن كان يقرأه أو استدعى قيام أو سيدي يكسر الدغيئة وحاول هكا أخرى قراءة عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم xirfadadii way shaqeyn jireen ayuu ahaa warkaas caday iska daa kale cadayga iyo kabaha iyo barkimada u sidi jirin ayuu ka ahaa nabiga sala allahu alay wasalam marka xudayfa ibnu yamaan ah yiri maa acrifu axadan buu yiri aqraba samtan wahadyan wadallan min anabiyi sala allahu alay bilnabiyi sal slam ila mascuud wuxuu yiri warkaas waxaa weeye weligay qof maana arag dhaqanka iyo waxaa weeye calaamadda iyo markaas waxaa khayrka baritaankiisa badiga qof uga eekaansho dalmaan adag ilaad nafsi sidoo kale adiga midka mufassir buu hadisay maahay wuxuu yiri fuqahaday sida ku qoran waxaa weeyaan arlada dusheeda midkeeda yiri qof tafsiirkeeda yaqaan waana taasi faham maaha qofku waa min baabi amaa binicmati rabbika taxadith weeyaan nicmada ilaahay siiye subxaana watacaala buu tilmaamayaa waa tashbiic oo qofku dhiirigelinayaa faham maaha taasi macnaha waayo يفعل معها هذا يعني ايه برقى سبحانه وحدان إلى هاي يري إذن أنت إذا تقال تفسير وبرخاص وحاول ينزيني لا جاوز لك لفعول اللي جاري كريه وما تقل هذه أنا سألني بيهد باي جرى سبا سألني باي جرى لكن أنا بيعطاها غد الله فريق سنة يعني خلص فيه الله المستعان عليه الله أرضاه ابن المهدف يعني سؤال وعائشة رضي الله تعالى عنها فلقد كان رسول الله رسول الله قال ابو حسن لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر الصبح كيف كذا يصلي كيف كذا الفجر الصلاة الصبح فتشهد وح كسر فت... آه، فتشهد وحسوات خطة يقارن جري معه يجلس النساء الدور أمور مؤمنات ومؤمنات كبيرة فيشهد ليه آه، فيشهد ولا كذا فيشهد وحقيقة يقارن جري معه يجلس النساء الدور نساء الدور ومؤمنات يعني ومؤمنات كبيرة mutalabkii caafiya oo ku doodeegan hijraydihin maggo'yaashoodii uma yarjicna way soo noqon jireen ilaa buyuutihinna guryahooda maa yacrifuhunna iyagoona garanayn axadun qofna min alqarasi madodir bimacnaa hore wuu nabigu ka jiray sal allahu alay wasalam awelka waqtiga kadka jiray waayo fayashhadu waxaa ka qayb qaadan jiray maca nabigiisa nisaan dumara min almu'minaati muminaadka ka mida mutalabkicaati oo ku doodeegan hijraydihinna waxaa uma yarjicna way soo noqonaya munaabadoodkeedna guryahooda maa yacrifuhuna yowna garin axadun waxna meeqanaysa madaydarku waxa weeyaan dumarkaas ufiirso qaala wuxuu yihi marka almuro aksiyatu waa markaa go-yaal weyaan mucallamatun oo markaa la barbareeyo oo macnaa guurguur ah takuunu ahaata min xaruur baa laga sameeyaa وتطويره سوف سوف والغسوية المترفعات الملتحفات هي كده جميعا والغلس لو اختلاط ضياء الصبح آه آه والغلس لو حوى اختلاط ضياء الصبح سوء حيثين في سوف أحضر سنة بالظلمة الليل هذين كمك دبيسي بريس هذين كمك دبيسي يقولوا إيه حيسوسي جرا وحيوان افتين في مرقى سوء حيسوسي جرا ومرقى بافتين في سوء ما غالب لقلنا ma qaalib noqonino ma badanin subaxa iftiinkiisi weeyaan waxoogagiina soo iftiimayaa madowgiina meesha u joogaa waayo وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحور كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الظهر في تقريب الهاجرة وقت عروض فلوسها والعصر هو يتفجر معنا والعصر عصر كما والشيء يتفجر والشمس عروض والنقية والسافة أو شعاع ولي أوليها لهم والمغرب والمغرب فلا يتفجر إذا يجب العروض مركز بعضه والعشاء عشاء يتفجر أحيانا كالقل وأحيانا كالقل إذا رآه مركز اجتمع إيضا يسكن عجل وبدل جري وإذا رقاه غرفة ورقاه ضيغ ضد عنه أخر ضد جري ما شاء تقديم وتأخير باكترة والعشاء أحيانا وأحيانا بسمة سلامة والعشاء شهرا أحيانا كل كل إذا رقاه غرفة ورقاه اجتمع ajalahu lagu soo degejiyay iyo axyaanan kolkolna idaa aahu markuu arko abdhow iyada dib u dhacay akhara dib buu dhigi jiray marka nabigu sal allahu alay wasalam haddii uu arko cishaadiyo dadka horey isku yihiin oo horeba nabigu tiri jiray sala allahu alay wasalam haddii laakiin arko marka iyagoo yar dhacahay wuu sugi jiray nabigu sal allahu alay wasalam kaa salaadii ma dhexaysay maxaa lagu cariyay jaamac maala suga nabi maxamed salaadii ma ordaysa sooma yaaya marka meeshaa waxaan ku elinay walcishaa cishahuna axyaanan ah kolkol idaa ra-aahu markuu arko ijtamacu iyagoo isku yimid ajala horaguu soo dhigi jiray waidaa axyaanan kolkolna idaa ra-aahu markuu arko aqdha iyagoo dib u dhacay akhara dibuu uu dhigi jiray wasubxa subaxana kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yusaliiha akiidkeen salaada subax fii qanasiin wakti hore oo mugdi ah waqti bey ah, macnaha horaguu tukan أصول مذهب يتخلفه يعني وعربي من هال سيار بن سلامة قال وفور دخلت عند الله أنا أريد يا أبي أبحي على أبي برزة الأسل إمام إبن فقال يخير له فقال آه، أبي أبي آه، له عن برزة الأسل بخيره كيف سيبه كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كيف سيبه كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في كتب المكتوبة صلاة واجبة صلاة واجبة سبب الذي يدخل إليه صلى الله عليه وسلم فقال الفريق كان يصلي في كتب الهاجرة تختك القرآنك التي تصوف الأولى هذه يدين الأولى من العين الأولى مرقى ظهر يسمعنا حين وقتي تحب الشمس على وضع إيلته السماء برت الجميل كإيلته إيه هذا كذا أيوة إيلته وياه السماء برت الجميل كأبدها استواء على إلى هاي xilligaa laga tukado markaa salaada wax niyaha la diiyey salaada sooma laakiin marka sabab darteed sida ay dhaafto ee qolada marka saa qaabisho ishu ay cadeeda xagga biyaha ay ka warqabanayso doorkaas weeyaan waayo allahu mustacaan calayka يدعو مرغى سبحانه يغفاره ويصلي فيك من الهاجرة وفي عرض آية تعيف الإسعاد الله في تاسوة الأولى به يدين الإيلاء مرغى سبحانه يغفر فيه يدين هنا وقت ابتدى حد الشمس عودة يلته ويصلى عصر عصر في الفجر ثم يرجع إلى غنجر أحد يومين ونغمينة إلى رحل بيسا لأمس المدينة مدينة باشا ويفتد والشمس عرض الحية الإله وقع أصف وحكبية تعالى روي تريد markaas ومثل وانت مرفع صحابه ونفسه النبي صلى الله عليه وسلم وهبلت بدنا أفعل وحاول يغيره الله وهبلت تجري وبالتالي يحاول تجري مرفع صحابه الله تعالى عرف يغير مرفع kale مثلا halkan markay laga bilaabo ilaa ugu yaraan markaas waxaa weeyaan wuxuu tegi jiray wuu idan jiray ugu yaraan kasoo qaabtaan ahaan waxaa weeyaan jaamacadda korkeeda matala diyada kale يوم يزيد مثل الصغار يوم هذا سيدي ساعة ولا أن يلقى بعيدة وبعيد أثناء محاولة الجارية يعني والشمس عوادنا أبو حبيب يتولد ثم يعني يصلي العصر قصر فلا يتولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعه المقدر أحد الأمين لغا نغمد إلى راح لجل بيسا في أقصى المدينة مدينة باشا لقى صحابه يوم رضا بيسا يمكن معنى ها والشمس عابرة حية وناشعي ونصيت واو النوري ما قال يحيي إيري في المغرب مغربك وكان هو يستحب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر إلى الدبر ومن العشاء عشاء في تعصوت الأولى هي عشق يوم عشر جيوما عشر جيوما متقدم وذلك الجيرة أي سؤال من رعان بك الجيل جحلي الجيرة أي سؤال حرامية حليها سوكنا يا يهي وكان هو النبي صلى الله عليه وسلم يستحب يجعل بها يستحب تجعل بها يؤخر إلى الدقيقة من العشاء شهر الدقيقة إلى الدقيقة التي تأسع تدعونا به يدين العطمة وكانوا حيكرون يكره كلها أما قبلها فالبئ يصير العشاء والحديث بعدها بأشار دين شاكية وكانوا حيكرون يكره كلها أما قبلها والحديث بعدها وكانوا ينفصلوا في كبحة من صلاة الغداة صلاة الصبح هنا يعرف الرجل ninku markuu garanayo jaliisu qofka la fadhiya macnaa wuxuu ka bixi jiray salaada qofka kula fadhiyo baad garanaysaa waxaa weeyaa laakiin waxaa weeye hadduu kaada qaafo banaankaa u maray inaan garanayn baa laga yaaba marka qof kula fadhiya wakaana wuxuu yaqraan ku akriya lix rabaadood ku akrin jiray ama boqol aayadood buu ku akrin jiray nabigu sal allahu alay wasalam marka halkaa kaana yusalli lhaajirata haajirada hadda wuxuu ka wadaa salaada duhur alla allatii salaadaasoo tadcuunaha biyadin aluulaa kaga horeysa al-uulaa waxa loogu bixiyana jibriil markuu nabiga barayay salaada sala allahu alay wasalam wuxuu sameeyey markaas waxaa weeyaan salaadii weliisu ka bilaabay dee duhur bay ahayd duhur maadaamahayd al-uula baa la yidhaahaa waayo waa sida imada tilmaameyna waayo marka xilliga cashageeyaashuna adu taqriiban waa tobanka fiidniyo tobanka saaca fiidniyo qoyo kale meelahaas weeyaan waa sida fuqahada shaaficiyaduna ay qabaan madabka shaafici waxaa ugu kamid ahabu qabaa xiliga ah. tobanka fiyo markaa dadka maslaxadeed ay ku xiran tahay oo ka sida ay dadku markaa ku iman karaan ay kamid tahay markaas laakiin kolley in lagu degdega maaha inago aada walaydisana horeeya markaa waxaa uga dhexayaan waa wax meera lagaa ku meeqo waxaa uga dhexaya markaa sidaas ah, uga baxay rajaa ka istilaabo markaa ba soo yar noqo adaa adeeg mudadiyo marka gaari waxa laga lasa yaabiyey waayo عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه midda kale halka iya kalaamka bacdalcishaa sheekada la diidayaa oo markaas waxaa weeyaa waa wixii xaaraam a masalan kasoo qaad ama maalaayacni xasaawiyooda ku jira laakiin waxaa duu khayr yahay cilmigaa daalacanaysin matalan laisku sheegayaa cashir baa laisku akriyayaa waxaa weeye masalan islaanta u sheekeynaysaa masalan iyaakaaga u sheekeysaa matalan marti kootiga u sheekeysaa martida maa cuntada la siin mata haa martida qabaanaba kootiga u sheekeysa matalan waa inama waxaa weeya qadiyaalkaaga matalan hadda u sheekeynaysa oo kale waxyaalaha noocaas hadduu wax khayr u yahay dad mara markaas عن علي بن أبي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق مالك الخندق waa axzaab sanadkii shanaad weeyaan ee hijrada dagaalkii waxaa weeyaan axzaab weeyaan mala allahu allaha ka buuxiyo qubuurahum qubuurtooda iyo buyuutahum guryahooda naaran dab allaha ka buuxiyo nabi sal slam yidhi kamaa shaqaluuna si nooga mashquuliyeen can salaati lwusca salaadii dhexe xataa qaadat shamsu ilaa cadeeda dhacday wafii lafdin limuslimin lafdi kaloo muslim u sugnaada wuxuu ahaa shaqaluuna waxay naga mashquuliyeen can salaati salaada alwusca dhexe salaat alcasri waa salaada casri uma sallaha wuxuu tukaday salaadii casri بغير مغرب العشاء شو مغرب الأحيان ولو يحوصنا مسلم عن عبد الله بن مسعود قال وحير عبد الله بن مسعود حبسان مشركون قال لي حباسه وقبطي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن صلاة العصر صلاة العصر بثقبتين حتى احمرت الشمس هذا الله الجديدتي أو اسفرغت أو بورو بورو نقطين أنا أشياء يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلين ونغم مشغولين عن الصلاة والصلاة salaatal casri weeyaane man allah allah ka buuxiyo addiyaafahum calooshooda wa qubuurahum qubuurteeda naaran dab allah ka buuxiyo oo amase xashallaahu allaha ku guro addiyaafooda calooshooda qubuurahum qubuurtooda naaran naar allah ku guro waxaa markaas salaatul intaa la dudeeyin bay ahayd oo sanadkii lixaad ee hijrada baa la dudeeyey marka salaatul khawfki laga baa waqtiga axzaab marka waxaa dhacday waktigaa u hadhaaday dagaalkan iyagoo ku jira dagaalka iyagoo ku jira waxaa dhacday salaadii casar baa dhaaftay marka salaadii casar maadaamay naga mashquuliyeen ilaahay subxaana watacaala qubuurkooda iyo calooshoodaba dagaalaha ka buuxiyuu nabi yidhi sala allahu alay wasalam midda kale waxaa weeye waxaa xadiidka laga qaadanayaa salaada qur-aankana wuxuu yihi xaafidu cala asalawaati waasalaati alwasna waquumu lilahi qaanitiin salaatu lwusnaa inay tahay salaada casar ayaa xadiidka laga qaadanaya walow mas-aladaasi khilaafaha ku jiro oo khilaaf weyn baa ku jira mas'aladaa eh midda kale waxaa meeshii taala markaas waxaa weeyaa labada xadiidada isku khilaafsanayay kale waxaa weeyaa uma salaaha wudkada beeli maqrib cashaadaasa oo maqribkii markii la gaaray baadi salaadii casr baa loo aqiimay waa la tukaday haddana maqribkii saa la tukada laga dabageeyey sooma ile salaadii hadday kaa tagaan si u kala horreeyey baa lagu kala tukadaa marka waxaa dhacday ehm, xadiidka nabi cabdel mascuud wuxuu tilmaamayaa ilaa ay cadeedii shucaac u yeelatay guduudatay eeday dhacday buuna tilmaamay marka moodaa noocan baa labada xadiis ina iska hormaraya iska hormaraya marka la soo deedeeyo ka hore wuxuu tilmaamayaa keliya cadeed marka way dhacday ilaa ka dhacday aysan xiiliyen kaloo wuxuu tilmaamayaa ilaa ay casaatay bimacnaa ilaa intay dhacday markay dhacdo dawaa casaataa sooma way dhacday buu isaguna ka wadaa wax isma diidaya isma diidaya laakiin culamada qaarna waxay idhaaheen mashquulkani laba maalmood oo kala duwan buu ahaa e eh. maalinna waxaa weeye cadaadii markay dhacday bay mashquulka ka baxeen maalina cadaadii weli dicnaatin sii dhacaysa ka baxeen culamada qaar baa sidaa yiri sida hore laakiin xooggaba mariya waxaa weeye xadiidka wuxuu ka wadaa xataa ixmirqad macnaa waxaa weeye ilaahay dhaafay wuxuu ka wadaa sida badan salaatu wus abuurka khilaafaa ku jira aqwaal farbaani waa laisku hayaa ilaa toddobiyo toban qowl buu shawkaani gaarsiiyey toddobiyo toban madhab salaada dhexwaatee ayuu shawkaani gaarsiiyey shawkaani wuxuu ka hadlayay toddobiyo toban madhab buu gaarsiiyey adilada midoodii dalashadooda lagu sheegay adilada laakiin sida ay jawaahiiru salaf walkhalaf ay qabaan oo salaada casr weeya wixii kasoo haray oo dhan waa daciifaya lix iyo tobanka qowla kale waxaa weya banaanka dhig dibka laakiin waxaa weya hal qowl baa saxa qowlkaasina waa qowlka u cilmadu oo ah markaas waxaa weya salaada casr inay tahay salaad luus dhaahir ay tahay salaada casaro waka waayo qaar qarniga waa duhurka oo duhurka markaas waxa weeyaan xagga hore waxa ka xiga waxa weeyaan ceshihii iyo subax iyo subaxii xagga dambena waxa ka xiga ah, maqribkii casarkii maqribkeeda salaad waliba sidaa salaad dhaxay noqon dir ku waliba hadda doon casarka nidaano waxaa ka horreeyey markaas waxa weeyaan duhur iyo subax baa ka horreeyey waxaana ka dambeeya maqrib iyo cishaa ka dambeeya sooma haddaan maqrib kasoo qaadno waxa ka horeeyayaa duur iyo casr baa ka horeeya waxaana ka dambeeya iyo subax baa ka dambeeya salaam subax haddaan idhaahno dee waxa ka dambeeya markaas waxaa ka horeeya wuxuu noqonaya maqrib iyo cishuu noqonaya waxaana ka dambeeya maqrib iyo casr baa ka dambeeya salaad waliba sidaa salaad dhaxadoo noqon salaad salaad dhaxadaanahay markaa ninkii ku murtaa ah. baashu daliilkoo baahan tahay <laughs> waa sidaas weeyaan markaakaama soconayso waxaa cabdillah bn cabaas radiallahu taala canhu qaal wuxuu uri atama nabiga caweysiiyey sala allahu aleyh wasalam ama ashahaadii dib dhigoo nabigu iska fadhiyay sala allahu aleyh wasalam fakharaja cumar baa soo baxay faqaala wuxuu yihi asalaatu yaa rasuulallah salaadii baa gaadhay asalaatu yaa rasuulallah salaadii baa gaadhay rasuulka ilaahay yaa rasuulallah rasuulka ilaahay raqada annisaa wasiyaanu horta ciyaalka iyo dumarka iyaga waa seexday horta ciyaalka iyo dumarka walwale raqada annisaa عيالك يدور في يد الولد فخرج صبح النبي صلى الله عليه وسلم وحاول غاسم الحسن يقبل بي بابا يقول حليه لولا هدي أخاف وفي قدرك لولا هدي أخاف وأنا كبقي أنا أشق إلى كتبه على أمتي أمد إذا أو على الناس ذكر وشكر قوي لأمرتهم وأن أمرها في هذه الصلاة صلاة الولا هذه ساعة ساعة ولا مدخل آه هو حلي قلنا بحلي قلنا في عرب الخاص يعني مرقص حوي النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu u soo baxay isagoo markaas waxa weeyaan biyo madaxiisu ay daadaadanayaan markaas oo marka waxaa laga yaaba culimadu yidhaaheen inuu nabigu sala allahu alay wasalam reerkiisaba inuu la soo kulmay kadibna uu soo meedhay taas suuragala markaas yidhaaha Eh, markaas waxaa weeyaan eh, shaawalo hore loo soo dhigaa fadli badan mise in dib loo dhigo waxawey jawaahiiru ahlicilmi waxay ku tegeen in dib loo dhigaa fadli badan culimada qeyruqiyaduna waxay yidhahdeen hore loo soo dhigaa fadli badano asalaatu calaa waqtihaa awalka waqtigiisa in la tukado baa fadli badano laakiin waxaa dib loogu dhigayaa nabigu dib ugu dhigayaa inaa banaantu dadka sheegayaa waa libayaan jawaas inaa mu mucadaynayaan wax kale ma jiraan boodahay سواء كسر راجحة الدنيا يبغى تفضل كمان يا الله الله يسعد وعن عاشت رضي الله تعالى عنه قال آه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا عقيدة الصلاة الصلاة مركل عقيدة وحضر العشاء عشرين وصاح حاضره وحضر العشاء جمع عشاء ما أوتي هذا تبدأ بالعشاء عشرة بالله halka cashada waa lagu fadhiyey cashoyna waaba la aqiyeyba cashadaada socod cashaadana waxa ka gaadhigaad fuli waayo laa salaata bixayrati dhaxaad nabigu yiri sala allahu alay wasalam meela inta taala salaad markaan sicilma joogtada marka salaadu way ansaxaysaa e macnaheedu ma aha waxaweye salaada wajinaysaa laakiin way ansaxaysaa laakiin khushuucdiya meesha ka baxaysa oo naqsi waa imanaya oo من قلب يوسف بقيها فهذا انتهى النبير إلى عشرة ساعات هو صغير إيسا سوى فوقتها ساعات من كان قبول أربطه سوماها فقط هاسوي يوم الحين اللي في الوالد عشان من قوات سعالة أنا لها كواب من والدي لها كواب أمه وعلى مدري عشان سعالة وقية الصلاة والصلاة بالكل عبيد وحرم بنا العشاء وعشاء بنا يشعى سواحة في التبديد العشاء في الله وعن هو رضي الله تعالى عنه حضور ونحوه xadiidka isagaa kala macnaa kaa laga wariyo isagana wari muslim waxay sugnaaday an caaishata radiallahu taala canha qaala waxay tiri samictu rasuulallahi al sala allahu alay wasalam yaquulu isagana laa salaata salaam ma jirta bixadrati dacaami meela cuntataa waabakaba xadiidkii iyo walaa man qof huwa isaga yudaaficuhum akhbataani labada xunxun ay soo dejinayaan laadi saddex arrimood bay u qaybsantaa maa linafyi lwujuud iyo laa linafyi sixa iyo laa binafyi kamaal laa haddaad aragto saddexdaad bay noqotaa in waxuu nabi jiraa asal ahaan bal leeyahay iyo ninayaa wuu jiraa laakiin ma ansaxayo iyo maye waxaa weeyaan wuu jiraa guuna ansaxayaa laakiin waxaa weeye ma dhamaystirmayo sida loo baahnaaba la qoono ikan haddaan idhaaho laa ilaaha ila allaahu talaadaas maxay diidaysaa ilaahay mooyaan ilaah tahay in la jirinba sidiisa soo laa khaaliqa ila allaahu soo maaha waxaano kale ma jirin wujuudda diidaysaa ayib laa xawla walaa quwata ilaa billah waxay diidaysaa wujuud wax quwada iyo ilaahay aan kaga maarano nama haysano sooma la nafiyaysaa laa linafyi sixna waxaa weeye masalan laa nikaaxa ilaa biweliyin shahidee cadli ma guuriyada jirada dee in markaas waxaa weeyaan guri meesha loole kaa xabali marka maguri sidiisa uga jiraba maya oo ma ansaxayo guurkii ilaa in la helo gobol weri iyo lagama qaata sooma waa sidaas laa linafyi kamaalla waxaa weeyaan sida laa salaata bixadrati dhacaabtaana meeta loo kale salaadii way ansixi laakiin sidii loo baahnaa been ahayn oo qalbiga yar yaqiinsan walaahi yudaaficu lakhdafaan waxaa walaahi isagoona yudaaficu lakhdafaan laga waxaa wajijinaya anaa kaadiga aada haysa والصحابي لبدا ابو حي مرقاص وقوايل مرقاص حي وفرتا اسسوب تبيديه كبير مرقا صلاه يا دبي والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد شباب هو قاتل له الكايدي ان شاء الله تعالى الله Thank you.